alxamdu lilaah rab اlcaalamiin w sala allahu calaa muxamedi wcala ali muxamed w salama tasliima kasiira ah, mowduucayna ugu dembeeyey wuxuu ku saabsanaa muwaalaadka gaalada laga weliyeesho waxaanu sheegnay tafsiilka ah, ahlucilmigu ay sheegeen nuqul doorana waa soo naqlinay nuquushana kolley intaa kuma koobna ah, culamada najdiyiinta laftooda inay naqliya jiraan waa ishaaray waa tilmaannay ahlucilmiga sheegay ee khaas ahaan culammada najdiyiinta ka mida waxaa ka mid ahaaday sulaymaan ibni cabdillaahi nas uu leeyahayna waa akhrinay wakadalika waxaa ka mid ah cabdullaahi bni cabdilcasiis alcanqari isaga laftiisuna waxa uu tilmaamay mawduuca in tafsiil ku sugan yahay waxaanu sheegay risaalada dalaa'il ee sulaymaan binu cabdillaahi uu leeyahay wa kadalika risaalada xamed ibnu catiiq uu leeyahay sabiilu najaah labaduba iyagoo ka hadlaayey mowduucaas ku saabsan mudaaharada waxa uu ku saabsanaa xaalad gaaraa waxaanay tilmaameenoo ku fasireen in looga jeeday gaalada in gaalnimada lagu waafaqo jacaylkoodana la muujiyo waxa uu yidhi hadal uu markaa cabbiray dabadeed faأwala nubayinu lakum sababa tasniifi اdalaa'ili faina الshaykha sulaymaana صanafaha lama hajamat ilcasaakir الturkiyatu cala najdin fii waqtihi waaraaduu ila akhiri kalaamih wakadalika sababu tasniifi الshaykh xamed ibni catiiq isagana waa tilmaamay wuxuu yidhi famacrifatu sababi tasniifi mima yuciinu cala fahmi kalaami اlculama fainahu bixamd illahi ظaahiru اlmacna faina almuraada bihi muwaafaqatu alkufaari cala kufrihim wa idhaaru mawaddatihim wa mucaawanatihim cala almuslimiin wa idhaaru altaacati walinqiyaadi lahum cala kufrihim ilaa uu ka yidhi walmashaayikhu raximahum allahu kashaykhi sulaymaana bni cabdillaahi washaykhi cabdilatiif washaykhi xamed ibni catiiq ida dakaruu muwaalaata almushrikiin fasaruuha bilmuwaafaqati waalnusrati waalmucaawanati waalrida biafcaalihim adurursaniyu ku sugan yahay hadalkaasi waa la heli karaa risaalada dalaaisha lafteeda haddaad u noqoto waxay ka kooban tahay koob iyo labaatan daliil oo uu deliishanayo sheikhu waanu sheegayaa ku celcelinayaa muwaafaqada oo wuxuu odhanayaa marka ugu horraysa ee dee uu bilaabayaba iclam raximaka allahu ana alinsaana ida adhara lilmushrikiina almuwaafaqata calaa diinihim almuwaafaqata calaa diinihim khawfan minhum wamudaaraatan lahum wamudahanatan lidafci sharihim fainahu fainahu kaafirun miluhum wain kaana yakrahu diinahum wa yubqiduhum markaa dee diinkii gaalada la waafaqay buu sheegayaa sababtaasaanu risaalada kaga hadlaayey muqadimadana saasuu ku sheegay dalaa'ishana u soo deliishaday marka dambena waa ku celcelinayaa oo markuu adilada qaarkood deliishanaayo wuu sheegayaa muwaafaqada markaa diinkooda lagu waafaqaayo miraar cadiida cadiida ayuu ku tilmaamayaa ashaykh cabdulatiif ibnu cabdiraxmaan ibnu xasan risaaluu leeyahay la yidhahdo alusuul waadawaabit wadawaabit waa ku jirtaa gaar iyadoo u daabacanna waa jirtaa markay gaar u daabacan tahay cabdusalaam barjas raximahullah ayaa taxqiijiyey oo soo saaray wuxuu odhanayaa sheekh cabdulatiif ibni cabdiraxmaan ibni xasan saaxibu fatxi ilmajiid baa dhalay maxamed ibnu ibraahimna wuxuu ahaa awowgii buu ahaa waa maxamed ibnu ibraahim ibni cabdilatiif wuxuu dhintay kun laba boqol saddexiyo sagaashankii hijiriga ayuu dhintay yacni intaan kun saddex boqol dhammaystirmin ka hor ayuu dhintay wuxuu idhi qowluhu sadaqakum khalluu sabiilahu daahirun fii annahu laa yakfuru bidalika ida kana mu'minan biاllahi warasuulihi hayra shaakin walaa murtaab wainama facala dalika ligaradin dunyawiy walow kafara lamaa qaala khalluu sabiilahu walaa yuqaalu qowluhu sala allahu alayh wasalam maa yudrika lacala allaha اطalaca calaa ahli badrin faqaala acmaluu maa shi'tum faqad gafartu lakum huwa almaanica min takfiirih lianna naquulu low kafara lama baqiya min xasanaatihi maa yamnacu min laxaaqi alkufri wa axkaamih fa ina alkufra yahdimu maa qablah deedna aayaadka qaarkood buu soo arooriyey walow ashrakuu laxabita canhum ma kanuu yacmaluun iyo waman yakfur biliimaani faqad xabita camaluh dabeedna wuxuu yidhi waalkufru muxbitu lilxasanaati waaliimaani bilijmaac falaa yudanna haada wuxuu tilmaamayaa hadalka uu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam sadaqakum uu yidhi waa idiin run sheege ee waddada u banneeyo iska daaya wuxuu daahir ku yahay inaanu gaaloobin xaatib ibna abi baltaca oo ficilkaa uu la yimi inaanu ku gaaloobin mar hadduu ahaa muumin ilaahay iyo rasuulkiisa rumeeyey oo shaki ka madhan oo waxa uu sameeyey ay tahay ujeeddo adduunyo bes uu sameeyey yacni markaa kuma gaaloobin arrinka noocaasa hadduu gaaloobi lahaana khalluu sabiilahu lama yidhaahdiin lamana odhanayo hadalkuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam maa yudriika lacala allaha talaca cala ahli badrin faqaala acmaluu maa shi'tum faqad ghafartu lakum ayaa kufrigiisa manciday taasuu u gaaloobi waayey inuu beder ka qayb galay la odhan maayo waayo beder inuu ka qayb galay xasana xasanaadka ka mida weeyi hadduu gaaloobi lahaana xasanaadkiisa waxba kama hadheen ee xasanaadkao dhan gaalnimadaa burinaysaa sida aayaadka qur'aanka sheegayaan ee culammaduna ku ijmaacsan yihiin kadib wuxuu yidhi wa amaa qowluhu tacaala waman yatawallahum minkum fainahu minhum iyo aayadda kale suuratu lmujaadila laa tajidu qowman yu'minuuna biاllahi walyowmi alaakhiri yuwaadduuna man xaadda allaha warasuulah iyo aayadda kale يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم الكفار أولياء صدقا أيضا تسوقعت وحيلي فقد فسرته السنة وقيدته وخصته بالموالاة المطلقة العامة نصوص تاس وحقيدي وفسرتي وعديسي وخصيستي مو... آه... كقاري شيء موالاة كمطلق عام كأه marka lala yimaado sunnada nebiga sala allahu alayh wasalam adiladuna waa isfasirtaa waa iscaddaysaa sunnaduna qur'aanka waa bayaaminaysaa hadalkaasi wuxuu ku sugan yahay durar saniya fi alajwibati alnajdiya mujalladka koowaad afar boqol toddobaatan iyo afar risaalada alusuul wadawaabit ayuu ku sugan yahay yacnii waa risaalo gaar u daabacanna waa tahay calaa kulli xaal culammadii najdiyiinta waxaad aragtaa iyaga laftoodu inay tafsiilkii tilmaamayaan bacdi ka midii oo ay saas yadaa u sheegayaan asheekh saalix fawsaan markuu kitaabka nawaaqidda sharxay masaladan mudaaharatu lmushrikiin waa ka hadlaya waxaanu odhanayaa tafsiil buu gelinayaa saddex qaybood buu u kala qaadaya wuxuu odhanayaa wa mudaaharatu lkufaari waa saalix fawsaan xafidahu llah llah ومظاهرة الكفار على المسلمين تحتها أقسام القسم الأول مظاهرتهم ومعاونتهم على المسلمين مع محبة ما هم عليه من الكفر والشرك والضلال فهذا القسم لا شك أنه كفر أكبر مخرج من الملة وعضها مركا تاس haddii gaalada waxa loo kaalmaynayo loogu gargaaraya ay tahay jacayl gaalnimadooda la jecel yahay daraaddeed hadday tahay oo taasi ay weheliso in gaalnimadoodii la jecel yahay qaybtaa waa lagu gaaloobayaa milladana waa ka saaraysaa qofka ishkaal ma laho laba iskuma khilaafsanaa alqismu athaani an yucaawinahum cala almuslimiina laa mukhtaaran wahuwa laa yuxibuhum bal yukrihuunahu cala dalika bisababi iqaamatihi baynahum fahada calayhi waciidun shadiidun wayukhsha calayhi min alkufri almukhriji min almilla wuxuu tilmaamayaa cid markaa tafriid la timi marka hore oo gaaladii iskaga dhex nool oo beledkii gaalaad ku nool oo dabeedna markii dambe ay keensatay iyagii inay dirqiyaan oo khasbaan yacnii ka noocaasa waxaa looga baqi karaa buu yidhi gaalnimada waciid daran baa ku sugan wuu gaaloobay ma odhan ikraah baynay markaysa marka ku samayn bal yukrihuunahu calaa dalika bisababi iqaamatii baynahum fahada calayhi waciidun shadiidun wayukhshaa calayhi min alkufri almukhriji min almilla waa kii ay ku soo degtay aayaddii suuratu nisa ina aladiina twafaahum almalaa'ikatu daalimii anfusihim qaluu fima kuntum qaluu kuna mustadcafiina fi alard alqismu ahaalis man yuciinu alkufaara cala almuslimiina wahuwa mukhtaarun hayru mukrahin maca bugdihi lidiini alkufaari wa cadami alridaa canhu fahada laa shaka annahu faacilun likabiirati min kabaa'ir adunuubi wayukhshaa calayhi min alkufri nooca saddexaad waxa weeye waa mid gaaladii caawinaya ama gaaladii soo taageeraya ama soo caawinaya oo yacni arrinkaana ikhtiyaar iyo doonis ku sameeyey aan lana dirqiyin hayru mukrahin laakiin gaalnimada waa necab yahe oo diintii gaalnimada waa necab yahay raallina kama aha maca bugdihi lidiini alkufaari wa cadami aridaa canhu fahada laa shaka annahu faacilu likabiirati min kabaa'iri dunuub wa yukhsha calayhi min alkufr dembi weyn buu la yimi gaalnimona waa looga baqaa marka waxa weeye mu odhan mudaaharadii waa wadagaalnimo ma odhan ee wuxuu ku sameeyey tafsiil taasna waxa weeye yacni markaa sharaxa nawaaqidda uu ku sharxay ayuu saas yadaa ku odhanayaa oo ku tilmaamaya qadarkaas waxaynu kaga kaaftoomaynaa xagga nuquusha waxaa jira bacdu shubahaat oo laga yaabo in lasoo arooriyo oo mowduucan ku saabsan waxaa laga yaabaa dadka qaarkood inay yidhaahdaan waanay yidhaahdeen qaarkood be xaatib ibn abi baltacaan nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu u gaalaysiin waayey waxyi baa loogu sheegay inuu run sheegaayo marka waxyi maadaama loogu sheegay inuu run sheegaayo sababtaasuu gaalnimada uga baaqday laakiin maanta ruux waxyi lagu sheegayo lagu caddaynayo inuu run sheegaya maadaama aanu jirin oo waxyi soo degaya oo arrinkaa caddaynaya aan la helayn oo waxyigii go'ay waxay noqonaysaa qof walba oo ficilkii xaatib oo kale la yimaada in la gaalaysiiyo oo gaalnimada lagu xukumo waayo ma kale ogaan karo inuu ruu sheegayo iyo in kale shubhada caynkaasa qaarkood waa qoreen qaar baa yidhi oo qoray rasaa'isha qaarkoodna bacdu alghulaah waa ku qoreen jawaabteeda hore waxa uga jawaabay shaafici baa uga jawaabay imaamu shaafici raximahullah waxaa kitaabul'um ku sugan inuu odhanaayo qiila lishaaficiyi rabiic baa odhanaya ardaygii shaaficiy qiila lishaaficiyi afara'ayta in qaala qaa'ilun ina rasuula allahi sala allahu alayh wasalama qaala qad sadaqa inama tarakahu limacrifatii bisidqihi laa bianna ficlahu kaana yaxtamilu sidqa wahayrah waxaa lagu yidhi shaafici waxaad ka warantaa hadduu qof yidhaahdo rasuulka ilaahay sala allahu alayh wasalam wuxuu u yidhi qad sadaqa run buu sheegay garashada uu isagu garanaayo inuu xaatib run sheegay oo waxyi ku garanaayo ee maaha macnaheedu ficilkiisu inuu run iyo hayrkii uu labadaba aqbalayey inuu run iyo run la'aan labadaba aqbalayey yacni markaa sidaa ma ahayn isagu cilmibuu ku ogaaday wuxuu garanaayey inuu run sheegaayo shaafici waa ka jawaabo wuxuu yidhi fayuqaalu lahu qad calima rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam ana almunaafiqiina kaadibuuna waxaqana dimaa'ahum biاldaahiri falow kaana xukmu nabiyi sala allahu alayh wasalam fii xaatibin bilcilmi bisidqihi kana xukmuhu cala almunaafiqiina alqatla bilcilmi bikadibihim walakinahu inama xakama fii kullin biاldaahir watawala allahu caza wajala minhum asaraa'ir walianlaa yakuuna lixaakimin bacdahu an yadaca xukman lahu mislu ma wasaftu min cilali ahli iljaahiliyati wa kullu ma xakama bihi rasuul ulahi sala allahu alayh wasalam fahuwa caamun xata yaatiya canhu dalaalatun cala annahu araada bihi khaasa waa hadal waadixa wuxuu odhanayaa shaafici rasuulka ilaahay sala allahu alayh wasalam munaafiqiintuba inay been sheegayaan waa ogaa oo waxyibuu ku ogaa haddana dhiiggoodii waa dhowray daahir ahaan dhiiggoodii waa dhowro ma daadinoo ma layn isagoo nebigu og yahay inay munaafiqiin yihiin oo gaalnimo qarsanayaan ayaanu haddana dilin hadduu xukunka nebiga sala allahu alayh wasalam uu xaatib ka xukumay ahaan lahaa ogaaluu runtiisa ogaadoo waxyii ku ogaaday sidaa daraaddeed inuu yidhi qad sadaqakum sidaa uu yidhi wuxuu noqon lahaa xukunka nebigu sala allahu alayh wasalam ee munaafiqiinta ku xukumayaana inuu markaa ee dilo ayay noqon lahayd ogaalka uu ogaa inay been sheegayaan daraaddeed mana dilin nebigu calayhi salaatu wasalaam ha yeeshee nebigu calayhi salaatu wasalaam dhammaan wuxuu ku xukumay hadday xaatib tahay iyo hadday munaafiqiinta tahay mid walba daahirka iyo waxa ka muuqda ayuu ku xukumay iyo waxay sheeganayaan ilaahay baana tawalliyey saraa'irta ta kale waxa weeye waxaa ka iman kari lahayd hadduu cilmigiisa keliya ku xukumo in dadka qaarkood ay cuskadaan yacni taasoo kale oo axkaamta qaarkood ay ka tagaan oo uga tagaan asbaabtii ama cilalkii yacni jaahiliyadu wakhtiyada qaarkood ay wax u samayn jireen bimacnaa shay aan daacad ahayn in axkaamta qaarkood inta laga tago la yidhaahdo baatin ahaan baanu ognahay in sidaa inaynay ahayn ayaa ka iman lahayd oo taasna dariicay u noqon lahayd laakiin dhammaan waxaa lagu wada xukumaya daahirka wuxuu ku gebagabeeyey wuxuu ku soo e, shubhada raddigeeda wuxuu ku gebagabeeyey wax kastoo rasuulku sala allahu alayh wasalam uu xukumaa waa caam ilaa la helo wax ku tusinaya inuu khaas uga jeeday marka shubhada caynkaasoo sidaasaa shaafici u radiyey oo u buriyey waxyaalaha dadka qaarkood ay yidhaahdaan waxaa ka mid a nebigu calayhi salaatu wasalaam markuu yihi qad sadaqakum sidqiga nebigu sheegay inuu run sheegay loogama jeedo in haddii mudaaharada iyo gaalada markaa kaalmayntooda iyo siraha muslimiinta in loo gudbiyaa shaki diinka laga shakisan yahay iyo raalli ahaansho kufriga laga raalli yahay iyo riddo in la doonaayo haddaan looga jeedin inaanay gaalnimo noqonayn muraadku maaha bay yidhahdeen bacdi baa sidaa yidhi ee wuxuu nebigu qad sadaqakum u yidhi wuxuu u jeedaa isagu sida niyaddiisa ku sugnayd qalbigiisa inay saasi ku sugantao sidaa uu moodayey ayuu ku run sheegay laakiin fii nafsi alamri buu run sheego xaqiiqo ah muraadku ma ah buuli waa qowl aada u qariiba yacni waa shubho aad iyo aada u daciif ah ha yeeshee waxa weeye yacni waxaa sheegay hulaaddii talax tagay qaar ka mida ayaa tilmaamay oo ra'sulghulaah ayaaba ku dooday ninkii la odhan jiray waxa weeye sayid imaam ama dictor fadli yacnii shareecada markaysagaa nin dictoora ku ah ma ahaa laakiin dhakhtar buu ahaa laakiin abwaabtan ayuu ku yahay haddana hulaadda ugu yahay imaam oo ku hogaamiyaa magac markaa mustacaarana waxbuu ku qoraa cabdulqaadir cabdilcasiis la yidhaahdo ayuu wax ku allifaa ilaahay ha soo hanuuniyey wuxuu yidhi qad sadaqakum waxaa looga jeedaa yacnii sida isagu uu qalbiga ku haystay ee baatinkiisa uu u qabay inuu islahaa haddaanad u samaynin shaki iyo raalli ahaansho kufriga aad ka raalli tahay kuma gaaloobaysid inuu islahaa oo sidaasi niyaddiisa ay ku sugnayd xagga baatinkiisa iyo qalbigiisa iyo ictiqaadkiisu ka run sheegayay taasuu nebigu u yidhi qad sadaqa kume ma aha inay waaqicay run tahay in looga jeedo qowlka caynkaasa wax uga horreeyey lama hayo waa xadiidkaa sidaa ku fasiray culammada sheegtay oo dhan caalim sidaa ku fasiray lama hayo wuxuu doonay inuu uga soo maydhax diiro muctasilada qaarkood hadal ay yidhaahdeen oo culammada marka hore waxay isweydiiyaan maxaa run la yidhaahdaa beense maxaa la yidhahdaa ahlusunna waljamaaca waxay qabaan run waxaa la yidhahdaa alikhbaaru bima yutaabiqu alwaaqic run waxaa la yidhahdaa wixii waaqica waafaqaya marka la sheego ayaa run la yidhahdaa khabarka la sheegay hadduu waaqaca iyo waxa jiro waafaqsan yahay waa run beenna waxaa la yidhaahdaa alikhbaaru bima yukhaalifu alwaaqic ama alikhbaaru can ishayi bikhilaafi maa huwa calayhi in shay laga sheego wuxuu ku sugan yahay waxaan ahayn saasi waa siday culammadu marka ay tilmaami jireen ahlusunna sunna waljamaaca inay qabaanna ay u nisbeeyeen wax khilaafa oo ahlu sunnuhu ay isku khilaafeenna aan la ogeyn tacriifka runta iyo beenta nawowi waxa uu sheegay sidaa in lagu tacriifinaayo oo wuxuu yidhi alkadibu cinda ahli sunnati huwa alikhbaaru can ishayi bikhilaafi maa huwa calayhi ahlusunna waljamaca waxay u qabaan beentu inay tahay in laga warramo shay warka laga sheegayo siduu yahay si aan ahayn marka laga warramo laga sheego ayaa waxaa la yidhaahdaa waa kadib dee runtuna waa sidaa muqaabilkeeda wakadalika fayuumi isaguna misbaaxa saasuu ku odhanaya oo isaguna naxwa haada ayuu tilmaamaya wax khilaafoo culammadu ay isku khilaafsan yihiin ahlu sunnahana lama oga waxaa jira niman muctasile oo soo baxay oo jaaxid iyo nadaam iyo oo iyagu tacaariif kale la yimi tacaariifta kadibka iyo sidqiga ay ku tacriifinayaan cid ugu horraysay lama oga waa laba markaa ka mida muctasiladii waaweynayd ka mida nadaam firqada nadaamiye la yidhaahdo muctasilada ka mida waa ra'sigoodii weeye wuxuu yidhi nadaam waxaa la yidhaahdaa marka laga hadlaayo khabarka runta ah waxaa looga jeedaa mutaabaqatu xukmihi lictiqaadi lmukhbiri sawaaban kaana aw khata'a sidqu lkhabar saasaa looga jeedaa buu waa in xukunkiisu waafaqaa ictiqaadka ka warramaya caqiidadiisa hadduu waafaqo ama sawaab ha noqdo ama khata ha noqday waa sidqi waa run haddaanu caqiidadiisa waafaqinna waa been buu yihi wuxuu u deliishadayna waxa u xoog badan aayaddan suuratu ugu uga horraysa bimacnaa haddii shay markaa waaqica aan jirinba la sheego laakiin caqiidada qofka odhanaya ay waafaqsan tahay run ku sheegayaa waana siduu doonaayo inuu hadda ra'sulghulaah inuu markaa waxa weeye ku fasiro xadiiska nebiga sala allahu alay wasalam aayaddu daliishaday ida jaءaka almunaafiquuna qaluu nashhadu inaka larasuulu اllahi wallahu yaclamu inaka larasuuluhu wallahu yashhadu ina almunaafiqiina lakaadibuun dee munaafiqiintii waxay yidhaahdeen idaa jaa'aka almunaafiquuna qaaluu nashhadu innaka larasuulu ullah waxaanu qiraynaa oo ka markhaati kacaynaa inaad rasuulkii ilaahay tahay markaasuu allah wuxuu yidhi wallaahu yaclamu innaka larasuuluhu allahna waa og yahay inaad rasuulkiisii tahay ilaahayna wuxuu markhaati ka yaho og yahay munaafiqiintu inay been sheegayaan maxay ku been sheegeen ila nebigu inuu rasuulullaahi yahay waa xaq waana run waxay ku been sheegeen buu yidhi yacnii ictiqaadkoodii bayna waafaqsanayn oo sidaasayna aaminsanayn saasuu u deliishaday laakiin culammada ahlu sunna waa ka jawaabeen waa midda koowaadee haddii la yidhaahdo hadalku wuxuu run u noqonayaa ictiqaadka inuu waafaqo keliya waaqac ayaanu asalba ku lahaan hadduu caqiidada waafaqo run buu noqonayaa hadduu caqiidada khilaafana been buu noqonayaa dee waxaa ka hor imanaya nusuus badan iyo adillo badan gaaladu ictiqaadaad badan bay lahaayeen caqiidooyin badan oo baatilay lahaayeen waana ku hadleen qur'aankana ilaahay waa ku sheegay hadday tahay caqiidooyinkaa baatilkaa in ilaahay shariik u nisbeeyaan iyo shurakaa inuu ilaahay leeyahay hadday tahay inay ubad u nisbeeyaan oo ilaahay ay wax baatiloo ubada u nisbeeyaan oo ilaahay ay yidhaahdaan almalaa'ikatu banaatullah ama ay yidhaahdaan cusayr ibnullah ama ay yidhaahdaan masiixu ibnullah ama waxyaalo kaloo la mida ay gaaladu ku hadlaan hadday tahay inay markaa yacnii waxyaalo badan oo ilaahay aan laa'iq u ahayn inay ku sifeeyaan sifooyin baatila oo nuqsaan ah inay rabbi u nisbeeyaan waxyaalaha caynkaasina caqaa'iddoodii bay waafaqsanaydoo iyagaa caqiidaysnaa ilaahayna waa buriyey hadallada markaa nimankaasi yidhaahdeen kadib iyo iftiraa inay tahayna waa ku sheegay mawaadic badan oo qur-aanka ka mida ah, oo yacni markaa la garanayo haddii waxa weeye hadalku caqiidada inuu waafaqsan yahay keliya uu run ku noqonayana dee been iyo iftiraa laguma sheegeen been iyo iftiraa laguma sheegeen waa ta kale miyaa la odhan karaa hadallada baatilkaee gaaladu ku hadleen waa run miyaa la odhan karaa iyadoo uu ruuxu leeyahay waxaan u jeedaa ictiqaadkooda inay waafaqsan tahay baan runta uga jeedaa miyaa la odhan karaa saas yacani marka arrin la odhan kara ma allah waa beeniyey aqwaasha kufaartiya gaaladu ay yidhaahdeen iyagoo caqaa'iddoodii ay waafaqsan tahay baa haddana ibtaaliyey ilaahay oo u beeniyey oo kadib iyo iftiraa ku tilmaamay waa qodob marka hadalku run kuma noqdo ictiqaadka keliyu waafaqsan yahay run kuma noqdo waa midda labaad ee nebigu calayhi salaatu wasalaam axaadiistiisa axaadiis mutacadida ka soo aroortay oo saxaabada qaarkood hadalle ay yidhaahdeen uu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam waa been sida iyagu u qabeenee ictiqaadsanaayeen ama malaynayeen baynay waafaqsanayd hadalka ay yidhaahdeen sida nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam kadaba abu sanaabil sida nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam kadaba man qaala dalik inahu lajaahidun mujaahid sida nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam kadaba sacdun marka haddii waxa weeye danniga iyo ictiqaadka inay waafaqsantahay keliya hadalku run ku noqonayo dee kadaba ma yidhaahdeen nebigu calayhi salaatu wasalaam marka qur'aanka iyo sunnada nebigaba waa wax khilaafsan weeye wejiga saddexaad nadaam hadalka uu yidhi ee uu markaa la yimi yacni markaa tafriiqa caynkaasa ou yidhi kadibka waxaa la yidhaahdaa markay ictiqaadka khilaafto keliya runtana waxaa la yidhaahdaa markay ictiqaadka waafaqdo waaqaca ha waafaqdo ama yanay waafaqin waxay ka mid tahay daamaadku la yimi ee isagu soo darrisiiyey oo cid ka horraysay oo sidaa ku tagtay aan la ogayn daamaadkiisii badnaa ayay ka mid tahay cid hadalkaa uga horraysayna lama ogaa taasaana butlaan ugu filan taasaana butlaan iyo baatilnimo ugu filan wejiga kale waxay tahay hadalka nadaam laasimkiisu wuxuu yahay uu sidqiga iyo kadibka ku tacriifiyey hadallada gaaladiiyo ahlu kitaabka ay yidhaahdeene ilaahay shuraka u sugayaan ama saaxibiya walad u sugayaan ama malaa'igta banaatullaahi ay ku sheegayaan in la yidhaahdaa ka dhalanayso ka laasimaysaa waa run in la yidhaahdaa ka laasimaysaa waayo caqiidadoodii bay waafaqsanayd lamana odhan karo waa run lama odhan karo waxaa dhici karta in la yidhaahdo waa laasimulmadhab taasiyo laasimulmadhabna laysa bimadhab ilaa ida iltazamahu laasimulmadhab weeyo madhab waxa ka laasimaya ama qowl waxa ka laasimaya saaxibulqowlka madhab uma ahaa haddaanu iltizaamin waxaa la odhanayaa qaacidadu way jirtaa culammaduna waa sheegaan laakiin laasimulmadhab marka laga hadlaayo yacni xagga xukumista waxa ka dhalanaya uu keensanayo inaan lagu xukumayn ayaa loo yidhaahdaa laasimu lmadhabi laysa bimadhab dee waxaa dhici karta laasim kufrigii inuu ka dhasho hadal kufrigi ma lagu xukumaya taasay culammadu marka isaga yidhahdaan maya laasimu lmadhabi laysa bimadhabin ay yidhaahdaan laakiin xagga istidlaalka marka laga hadlaayo iyo hadal butlaankiisa in la deliishanaayo oo la caddaynayo oo lagu ifsanayo laasimulmadhabka waa loo qabtaa waxaa kala duwan waxaa ka dhalanaya in qofka lagu xukumo hadday kufri tahay iyo hadday keyrkiiba tahay iyo waxa kala duwan in markaa butlaanka qowlkiisa lagu caddeeyo loo deliishado marka mid waa saa'iq midse saa'iq ma marka tanna waxa weeye laasimulmadhabka waxaynu ku caddaynaynaa butlaanka markaysaga qowlkiisa u baatil ka yahay waayo culammadu qaacidahaan waxay yidhaahdaan maa lazima minhu baatilun fahuwa baatil wixii baatil ka laasima waa baatil marka laasimka hadalkoodu wuxuu noqonayaa in aqwaasha baatilkaa la odhan karo waa run butlaankeeduna waadixo in la yidhaahdaa ma dhici karto sharcanna mid bannaan ma aha taas innaga aan inoo bannaanayn hadalka nebigana in lagu xambaaraa dee ma suuragal aha xadiidkanna waa xadiis ay culammadu deliishan jireen xadiisu xaatib mas'aladana u deliishan jireen maslagan cid martayna lama hayo tacasufka iyo ta'wiilka baciidkaana cid ku xambaartay lama oga axaadiista nebigana sala allahu alayh wasalam macaanida qariibka aan loo baran in lagu xambaaraa sax ma aha waxay u ekaansho badan tahay hal xidhaalo iyo wax la miday ah u ekaansho badan tahay wa ashbahu bilalghaazi walmucamayaat ta kale marka waxay markaa yidhahdaan culammadu iyaaka wa mas'alatan laysa laka fiiha imaam mas'ale aan imaam u lahayn laguma tago markaa saas aawadeed waxay culammadu yidhaahdaan qur'aanka iyo xadiiska marka laga hadlayo macaanida qariibkaee daahirka ah baa lagu xambaaraa ee mutabaadirka ah waayo dee bayaan baa loo soo dejiyey qur'aankana loo soo rogay waa tibyaanan likulli shay nebiguna dadka mahal halxidhaalaynaynee waxbuu u caddaynayo u bayaaminayo macaanida qariibkee daahirkaa baa lagu xambaarayaa hadallada nebigana sala allahu aleyh wasalam waxaa lagu xambaarayaa daahirka markaa mutabaadirka ee soo degdegayaan lagu xambaarayaa ilaa wax ka leexiya la helo markaa sidaas aawadeed sidaasaan loogu xambaari karin qad sadaqakum in la yidhaahdo waxaa loo jeedaa ictiqaadku waafaqaya in cid ahlu sunna la waayey weji ay yacni markaas sidan oo kale yidhaahdeen oo muctasile looga yani markaa looga soo qaato qowl aan looga horrayn oo la yidhahdo axaadiista nebiga lagu tawjiihinayaa lagu fasirayaa sidaas yadaabayna markaa sax u ahayn cala kulli xaal waxaa kaaga filan yacni markaa qowlkaas wax uga horreeyey inaan lahayn ee budlaankiisuna waa waadix culammaduna qaatibatan tafsiirka caynkaasay sidaa u mareen nuquul badan oo masalada ku saabsanna waa soo naqlinnay nebiguna calayhi salaatu wasalaam taqriirka uu taqriiriyey oo u sugay xaatib cibaarada uu yidhi lam afcalhu kufran walaa shakan walaa irtidaadan minii walaa ridan bilkufri waxay ku tusinaysaa manaadada kufriga ay ku noqonaysaa inay tahay kuwa uu sheegay ayay noqonaysaa waayo nebigu ma odhan ashyaada aad sheegtay cibro ma leh xukumna markaa waxa weeye ma beddelayso wax xukuma oo ay beddelaysaa ma jirto ma odhan nebigu calayhi salaatu wasalaam ee waxa uu yidhi qad sadaqakum run buu idiin sheegay falaa taquuluu canhu ilaa khayraa khalluu sabiilahu yacnii khayr waxaan ahayn ha ka odhannina waddadiisa u banneeya sidaasuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ta kale su'aasha uu weydiinayo maa xamalaka calaa maa sanacta waxay caddaynaysaa ficilkan inuu yahay ficil muxtamila oo kufri iyo hayrkiiba aqbali kara qasadka looga jeedayna ku xidhan saasuu markaa istifsaal u sameeyey oo tafsiil kala weyddiiyey shaygu haddaanu xukunkiisu isbeddelaynin ee marlayba sidaa yahay nebigu tafsiilka waa iska daayaa inuu tafsiil dalbo haatuu imaamu shaafici qaacid ahaan ku sheegay tarkulistibsaali fii xikaayati alxaali maca qiyaami alixtimaali yunazalu mansilata alcumuumi fi lmaqaal markuu tafsiil nebigu kala weydiin waayo waxaa laga qaataa ya dhacdadiina siyaalo kala duwan ay aqbali karto farqi inaynay kala lahayn siday u dhacdayba siday u dhacdayba inaynay farqi kala lahayn laakiin markuu tafsiil kala weydiiyo waxaa laga qaadanayaa inuu xukunku kala duwanaanayo yani marka ayaa laga qaadanaya waatay xadiiskan markay sharxayaan culammadu saabit ibnu daxaaq xadiiskiisa ya nadartu an anxara ibilan bibuwaana qaala hal kaana fiiha wasan min awsaani aljaahiliyati yucbad hal kaana fiiha ciidu min acyaadihim culammadu waxay yidhaahdeen halkay laa ka yidhaahdeen hadday nacam odhan lahaayeen xukunku waa ka bedelaan lahaa saasaanu tafsiilka u kala weydiiyey nebigu calayhi asalaatu wasalaam marka waxa weeye waa maanic min alwafaa'i binnadri labadaa shayba haddii markaa yacni ay noqon lahayd way jiraan waatay culammadu markaa ka qaataan calaa kulli xaal mawduuca kolley waa ku dheeraannay marka laakiin mawduuca sidiisa shaa'igisaga ah waxa weeye haddii aad markaa macnaha guud aad ka eegto un waxaad ka qaadataa mas'alada in tafsiil ku jiro culammaduna ka qabaan inaan markaa muwaalaadka gaaladu wada gaalnimo aynay ahayn la eegaayo nooca muwaalaadka lala yimi muwaalaad kaamiloo dhammaystiran baa mise suurada muwaalaadkee lala yimi wixii gaalnimo ay ku noqon lahayd baa wehelisaa taas yadaa ayuunbaa markaysagaa la eegayaa marka taana saas yadaa weeye ishkaal mawduuca ku saabsan hmm. xasanadii hmm. waxay u baaqi ahayd iyadoo gaalnimadii ku sugan yihin aanu soo islaamin marka loo qabo markaysa markaa inuu gaaloobay ciddii u qabtaa dee waxa weeye cid qabtaa ma jirto isagoo gaala ayaa ruuxu markaysaga yacni xasanaadkiisu ay u joogaan oo la odhanayaa xasanadan baa anfacday waxaa laga hadlayaa waxay tahay yacni maanic ma noqonaysaa yacni shuhuudu badrin ma la odhanayaa gaalnimadu waxba yeeli mayso ilaa imika hadda sidanna loo dhigaya waxay noqonaysaa hadduu markaysaa markaa gaaloobo xataa markaysaa xasanaadku ka buri maayaan sacankama markaa yacni waxa weeyaan ma kufrigay u diideysaa waxay culammadu isla ogolyaen isku waafaqsan yihiin wixii uu la yimaado qofku ama xad ha noqoto ama kufriba ha noqotee ama beder ha ka qayb galo ama yaanu ka qayb geline in markaa ama xadka laga jaraayo ama markaa hadduu riddada ku adkaystana markaysaa markaa in laga loo dilayo gaalnimada sidaas aawoodee qudaamata bnu madcuun wa asxaabu markay iyagu ta'awuleen istitaabaa lagu sameeyey low lam yatuubuu laqutiluu haddayna toobad keeni lahaynna waa la dili lahaa saxaabaduna saasay markii markaa garteen arrinka makfirada ku saabsanna kuma saabsana xuduudda inay baajinayso ama markaysagaa yacnii dil hadday mutaystaan inay u diidayso ma ahan oo xuduuddii ma baajinayso waxay ku saabsan tahay yacni ghaayatu maa fil amri caaqibadoodaa wanaagsanaanaysa oo iimaan bay ku dhiman doonaan iimaan markay ku dhintaanna aakhiraa loo dembi dhaafaya laakiin kuma saabsana yacni xasanadaas wax allo wax wax ka qaadayaa ma jiro laa kufri walaa xad lam yaqul biha axad cid tidhi ma jirto culammaduna ijmaac bay ku soo naqliyeen haddii ruuxa bedriga ahi uu xad galo xadka in laga goynaayo hadduu dil mutaysto la dilaayo hadduu markaysa markaa gaalnimo ku adkaystana gaalnimada in lagu dilaayo ijmaac bay ku soo naqliyeen culammadu ruux baa wuxuu yidhi xukunka muxuu yahay dadka odhanaya muslimiintu keligood ma aha dadka jannada gelaaya ee gaaladaba qaarkood waa ka fadli badan yihiin muslimiinta ee muslimiinta keligood jannada geli maayaan hadalkaasu muxuu noqonayaa jawaabtu waxay tahay hadalkaasi waa hadal baatila oo gaalnimo a ah weeye waayo muslimiinta cidda tawxiidkiiyo islaamnimada ku dhimatay inay keligood jannada gelayaan ilaahay baa qur'aanka ku sheegay cidda tidhaahda keligood ma gelayaan ee gaalaa gelaysa gaalnimo ku suganna waxay noqonaysaa inay qur'aanka beeniyeen waayo allah wuxuu inoo sheegay ciddii gaalnimo ku dhimatay inaanu ilaahay ka dhaafayn naartana ay gelayaanoo ku waarayaan jannaduna xaaraan ka tahay ciddii gaalnimo ku dhimata innahu man yushrik biاllaahi faqad xarama allahu calayhi aljanna wa ma'waahu annaar ku kastoo ilaahay u shariig yeela oo allaha cid kale la caabudaa ilaahay waa ka xarrimay yacnii jannada hoygiisuna waa naar wuxuu kaloo allah yidhi ina aladiina kafaruu min ahli alkitaabi waalmushrikiina fii naari jahannama khaalidiina fiiha yacnii kuwa markaa gaaloobay ee ahlu kitaab iyo mushrikiinba ah naarta jahannama ay ku sugan yihiin oo gelayaan waana ku waarayaan wuxuu kaloo allah inoo sheegay cidda gaalnimada la timaadee bimacnaa ku dhimataa inaan loo dembi dhaafi doonin ina allaha laa yakfiru an yushraka bihi wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa marka saas aawadeed yacni waxa weeye cidda jannada gelaysa waa muslimiinta qura ha yeeshee islaamnimadu kuma gaar ahaa ummatu muxamed keliya kuma gaar ahaa ee nebiyadu ilaahay soo diray dhammaan waxay ahaayeen wada muslimiin bay ahaayeen nebiyadii ilaahay ciddii nebiyadii raacday ee wakhtigii markaa hore nebiyadaa la soo diray nebiyadaa rumaysay ee raacdayna ahlu tawxiid bay ahaayeen muslimiinna waa ahaayeen waana ahlu janna weeye yacni laakiin markii nebi maxamed la soo diray dabadeed islaamnimadu waxay ku gaar noqotay yacni cidda nebi maxamed rumaysay ee raacday laakiin wakhti kasta nebigii ilaahay soo diray iyo ciddii rumaysay ee raacday zamankaas waxay ka mid ahaayeen muslimiintay ka mid ahaayeen islaamnimadu sidaas bay macno caama iyo macno khaasa labadaba u leedahay hadda marka ciddii aan nebi maxamed rumayn markii nebi maxamed la soo diray dabadeed oo aan raacini iyagu muslimiin ma noqonayaan walow haba sheegtaan inay nebiyadii hore raacsan yihiin nebi maxamed iyo nebiyadii horeba waa ka wada gaaloobeen yuhuudda iyo kiristaanka yacnii nebi ay rumaysan yihiin ma jirto waayo yacnii diinkii nebiyadaas kuma sugna diinta nebiyadu dhammaan waxay ahayd tawxiid allah keligii la caabudaayo wamaa arsalnaa min qablika min rasuulin ila nuuxii ilayhi annahu laa ilaaha ilaa ana faacbuduun rasuul walba ilaahay wuxuu la soo diray tawxiid allah keligii in la caabudo laa ilaaha ila allah baa lala soo diray yacnii yuhuud iyo kiristaankuna hadda markaa cid kale ay caabudaanoo mushrikiin weeye qaar cusayr caabudaa qaar ciise caabudaa hadallo badan oo gaalnimaana waa ku dhaceen sida inay markaa yidhaahdaan marka masiix baa ilaahay ah laqad kafara aladiina qaaluu ina allaha huwa almasiixu bnu maryam sida inay yidhaahdaan haalisu halaaa qolada kiristaanku laqad kafara aladiina qaaluu ina allaha haalisu halaaa sida inay yidhaahdaan marka masiix ama ciise waa ina ilaahay ay yidhaahdaan oo ubad ilaahay ay u sugaan qolada kiristaanka iyo qolada yuhuudduba yacni waa ku gaaloobayaan oo cusayr baa ina ilaahaya iyo masiix baa ina ilaahaya hadallada noocaasi waa kufri akbar weeye sidaas aawadeed ayaynay markaa hadda islaamnimo ku sugnayn nebiyadii markaa hore loo soo dirayna ay beri ka yihiin diinkoodiina aynay ku sugnayn yacni iyaguna ay gaalo u yihiin yacni markaa nebiyadiina ma rumaysno oo diintoodii ma haystaan waayo nebiyada hore yacni iyo nebi maxamed baa dhammaan towxiid bay ku sugnaayeen oo allah keligii bay caabudayeen ciddii shirkiya gaalnimo la timi yacni nebiyadii dhammaan waa ka wada gaaloobeen ittakhaduu axbaarahum wa ruhbaanahum arbaaban min duuni illaahi waalmasiixa bna maryam waxay ka yeesheen culammadoodii iyo kuwoodii cibaadada badnaa rabbiyay ka yeesheen yuhuudda iyo kiristaanku ayay ka yeesheen rabbiyo aaliha ay caabudayaan bay ka dhigteen buu allah yidhi markaa sidaas aawadeed yacni marka hadda islaamnimo waxba kagama sugna laakiin ciddii nebiyadaa hore wakhtigoodii noolayd ama ka dembaysay intii nebi moxamed aan la soo dirin diinkii nebiyadana ku qumanayd oo allaha keligii caabudaysay rasuulkaana ateecaysay muslimiintay ka mid yihiin ahlu janna inay noqonayaan ahlu janno ayay noqonayaan laakiin markii nebi maxamed la soo diray dabadeed yacni markaa ciddii aan nebi maxamed rumaynini waxay noqonaysaa cid gaalowday waayo risaaladda nebi maxamed baa yacni caam ah oo dadkoo dhan loo soo dejiyo loo soo diray oo caam markaa ah marka ruux kasta oo aan nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam rumayn oo raacini wuxuu gelayaa naarta waana tuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam waaladii nafsi biyadih laa yasmacu bii axadu min hadihi alummati yahuudiyun walaa nasraaniyun suma yamuutu walam yu'min bialadii ursiltu bihi ila dakhala annaar xadiiska muslim saxiixa ku soo wariyey wuxuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ima maqlo axad ummaddan ka mida oo yuhuudi ah ama nasraani ah dabeedna e, ma dhinto isagoo aan i rumaynin inuu naar gala mooyaane ayuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam qofka yidhaahda nebi moxamed ciddii aan rumayn iyadoo risaaladdii nebi maxamed soo gaadhay ayaa markaa waxa badbaadaya ama muslimiinta ka khayr badan isaga laftiisa ayaa hadduu sidaa ku dhinto gaal ahlu naara oo naarta ku waaraya noqonaya waa ku gaaloobaya milladda waa ka baxaya markaa saas yadaaba noqonaya wallahu aclam ha hmm. ha taasoo keliya ma aha waxa weeye taasi waa cilla min alcilal waxaa dhici karta cillooyin mutacadidi inay kulmaan oo ay markaysaga markaa ay mawdic ku kulmaan yacni tan hadda uu ka hadlayay dacahu lian laa yataxaddas annaasu ina muxammadan yaqtulu asxaabah waxay ku saabsanayd cid nifaaqoodu caddaaday oo waxa weeye waxna waxay tahay waa munaafiqiin markaa la sheegay waxyigu un loogu sheegay nebiga calayhi salaatu wasalaam laakiin axkaamtii ijraa'aadkii axkaamtee daahirka ahaa hadday iqraar tahay iyo hadday bayinaad tahay aan ku sugnaan waxay u badnaayeen munaafiqiintu inay wakhtiyada qaarkood ay hadal yidhaahdaan marka hadalka caynkaasa markay yidhaahdaan waxaa dhici karta qof inuu maqlaayey nisaabkii shahaadadu inaanu dhammaystirnayn baa laga yaabaa markaasaa waxa weeye nebiga calayhi salaatu wasalaam qofkii u sheegayey markaasuu inkirayey markaasaa qur'aan ku soo qur-aanku markuu ku soo dega ayuu markaysa markaa dabeedna cudur daaranayay oo markaasuu dabeedna markaa haddana islaamnimo muujisanayey marka waxa weeye yacnii arrinka ku saabsan yacni ijraa'aadkii iyo subuudkii arrinka ku saabsan axkaamtii daahirka ahayd ee lagu sugayey daahiran dee badiba markaa kuma sugnaanaya hadday ku caddaato markiiba wuxuu muujisanayay inuu ka toobad keeno islaamnimada uu soo islaamay ayuu markaysa waxaa muujisanayey marka sidaas aawadeed ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam yacni afraadda qaarkood yacni uu u yidhi dachu lianlaa laa yataxadasa annaasu ina muxamadan yaqtulu asxaaba taasina diidi mayso cillo labaad inay jirto oo axaadiis kala tilmaamaysa nebigu calayhi salaatu wasalaam in la yidhi hebel waa munaafiq markaasuu alaysa yatashahad markaasaa balaa walaa shahaadata lahu xadiiska saxiixa miyaanu ashahaadanayn ha waa ashahataa laakiin ashahaad ma leh washahaada uma guntana markaasuoo nebigu odhanaya alaysa yusallii miyaanu tukanayn markaasuu odhanayaa balaa walaa salaata lahu wax salaada ma leh waa munaafiq ulaa'ika aladiina nahaani illaahu can qatlihim saxiixaanu ku sugan yahay kuwaasi waa kuwa ilaahay iga reebay dilkooda iga reebay marka waxa weeye shayga hadduu ku sugnaado munaafiqu arrinka caddaysto oo shahaadaadkii iyo caddayntii ku sugnaado inuu ka toobad keenoo ka soo noqday oo islaamayna aanu muujisan isaga riddaa loo dilayaa layskuma yacni ishkaal ma leh laakiin yacni kuwan kale ee waxa way noqonaysaa daahirkoodaa laga aqbalayaa marka sidoodan in loogu diiday waa jirtaa mafsado kale inay xambaarsan tahayna waa jirtaa laakiin markaysaga nin munaafiqo intuu markaysaga yacni nifaaqii shahaadaad ugu sugnaado ugu caddaado aanu waxyiga rabbi marka keliya ka hadli mayno oo bimacnaa waxa weye qofkan yani inuu munaafiq yahay baa yacni qur'aan ku soo degaye ama xadiis ku yimiye oo nebiga loogu waxyoodee dila dee axkaamta adduunyadu waa cala adaahir baabu ijraa'i axkaami dunya cala adaahir waatuu imaam nawowi baab baabaysanayo riyaad saalixiinka ka mida axkaamta baatin iyo daahir baa lagu xukumaya waa aakhiro laakiin axkaamta daahirka ah adduunyada waxay dadku muujistaan baa lagula dhaqmaa saas aawadeed waata markaysa markaa waxa weeye nusuustu ay tilmaamayso daahirkooda in laga aqbalayo wixii ay muujistaan in markaysa waxa laga aqbalayo marka waana mas'ale ay ka warramaan culammadu xaakimku waxma ku xukumi kara cilmigiisa keliya isagoo aan bayino iyo caddayn u haynin ta noocaasa sida saxiixa waxay tahay inaanu cilmi keliya aanu caddayn u ahayn ku xukumayn mafsadana waa ka imanaysaa mafsada ka imanaysaa maxay tahay xukaamta ama qudaadda qaarkood inay wakhtiyada qaarkood dadka qaar uga xukumaan oo yidhahaan bicilmii baan ku xukumay yacani hadduu doono qofku markaysagaa doono ayuu dilayaa markaasuu odhanaya anaa og waxaan ku dilay yacni waxuu la yimi wax markaa dil keensanaya ayuu la yimi imaamu shaaficina taa waa tilmaamay markuu le cililu ahlijaahiliya ka iman lahayd waata uu tilmaamayo markaysa markaa ishaarayo marka shayna waxaa dhici kartaa iyadoo cillo la sheego haddana cillo kale inay jirtaan markaysagaa dhacda oo markaysa markaa waxaan yacani cilalku ay tacadudaan oo waxa weye xukun keliya ay dhici karto laba cillo kala duwani markaa inay keensadaan yacni markaysa markaa ay ka iman karto fiikum baarak hmm ahlubidaca tawalligooda ma soo gudagelayaan buu yidhi mawduucan calaa kulli xaal ahlubidacu haddaynay ahayn qaar gaaloobay dee mawduucan bidaat ugama mid ahaa laakiin nasiib bay ku yeelanayaan nooca tawalliga yacni waxaa laga tilmaamayaa in waxa weeye markaa ahlubidaca bidcadooda daraaddeed in lagu naco looga fogaado looga haajiro waxa weeye waa mas'alo yacni markaysa markaa ka tafarucaysa laakiin mowduucan asaaratan kama mid aha mana noqonayso mid waxa weeye dee kufri iyo wax la mida ka imanayaan markaysaa waxa ma aha waxaanay ku xidhan tahay qofkan markaa asalkiisu islaamnimada yahay ee bidcadu ku sugan yacnii laba shay baa ku kulmay yacnii gees wax wanaagsan buu la yimi oo asalka islaamnimada iyo tawxiidka uu la yimi uu ku wanaagsan yahay geestaana waa laga jeclaanaya gees kalena dee bidco iyo xumaan buu la yimi kale geestaana waa laga nacaya waatay yidhaahdaan culammadu yuwaalaa min wajhin wa yucaadaa min wejhin wejina waa laga jeclaanayaa wejina waa laga nacaya wuxuu ku wanaagsan yahay baa lagu jeclaanayaa wuxuu ku xun yahayna waa lagu nacayaa ee ma aha nacaybka la necbaanaya inuu la mid yahay nacaybka gaalada la necbaanayo inuu la mid yahay ma aha oo gaaladii lama sinna markaa saas aawadeed waa tajazu baa masaladaa ku sugnaanaya yuxabu min wajhin wayubqadu min wajhin ma aha markaysa markaa dee inuu nacaybka la necbaanaya la mid noqonayo nacaybka gaalada inuu la mid noqonayo yacni waxa weye ma aha waa ka duwan yahay yacni waa mas'ala markaysa markaa kaloo culammadu ay ka hadlaan marka gees waa laga xidhiidhinayaa qadar waa la xidhiidhinayaa waa tan salaaddii wakhtiada qaar lagu xidhanayo haddii aanu qofku markaysagaa helin cid kale uu ku xidho wuu ku xidhanayaa shay kastoo wanaagsan oo si kale aan waajibkii lagula iman karin iyaga in lagu kaalmaysta mooyaane waa lagu kaalmaysan karaa yacni laakiin wixii laga kaaftoomi karo yacni waxa weeyaan oo gaarkooda ahlu sunnuhu ula iman karaan yacni oo khayraada ah, waa inay markaa ula yimaadaan laakiin waxyaalaha marka aynay si kale ku midho keeni karin waa layska kaashan karaa oo waa markaa laysku taageeri karaa marka laakiin calaa kulli xaal waa inay kala caddaataa yacni waxaa lagu kala duwan yahayna waa inay kala caddaataa oo dadkii bidcadii si aan taqhriir loogu samayn oo aan loogu kedin mawduucii kuma saabsana waa mawduuc kale waxaan filayaa mawduuca laftiisa ishkaalaad inaydan hayn sacaynka ma ah. m hmm. waa furuucday ka mid tahay taasi oo dee noocii tashabuhay ku xidhantahay moogtaha waa iska furuuc masaa'il bay ka mid tahay waa masalo yacni furuucda ka sii farcamaysa oo culamada qaarkood ay ku tiriyeen baabkii tashabuhay markaysa markaa dee yacni markaa suwarka qaarkood soo gelinayaan dharkay la gaarka yihiin iyo siday markaa tashabuhooda iyo yacni ata'aruq bitaariikhihim iyo yacni marka waxyaalaha caynkaas laakiin muwaalaad markaysaga dee dhammaystiran yacni marka waxa ma aha waxay ka cabbireen yacni waa furuuc ama madaahir oo kale markaysaga weeye yacni marka laakiin usuushii maaha in sha allah halkaasuu inoogu joogayaa wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atub ilayk